qofbilaa dhulkeena aqay isboortis weeye qofbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waadaa bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waadaa abiyaha xumaantiyo bahmideeya weeyaa isboortis weeye qof bilaa dhegeystayaal soo dhowaada waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha doorkayana Magic System

labaatan barnaamijka ciyaaraha doorka yenen saaxiibada waxaanu ku eegi doonaa kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta arsenal ayaa barbadhac hal gool iyo hal gool la gashay kooxda kubadda cagta brentford iyadoona arsenal fursad muhiima ah iska lumiyeen kooxda kubadda cagta chelsea weli way dhibaatoonayaan iyadoona kooxda kubadda cagta wesiham hal gool iyo hal gool ay ku wada heshiiyeen sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta leicester city ayaa afar gool iyo hal ku garaacday kooxda kubadda cagta isboris oo toddobaadkii hore kooxda kubadda cagta masity garaacday sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ku guulaysatay koobka club walkaabka ama koobka kooxaha adduunka waxay shan gool iyo saddex ku garaacday kooxda kubadda cagta alhilaal real madrid weli waxay tahay kooxda taariikhda ugu badan ee ku guulaysatay koobkan club walkaabka sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kulamadii kale ee la ciyaaray kooxda kubadda cagta b g oo kale waa la garaacay toddobaatan gudihiisa waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta byr munig kooxda kubadda cagta monaco ayaa saddex iyo hal ku garaacday sidoo kale ciyaaraha jira aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta lids united ayaa shanta galabnimo ciyaaraya halka kooxda kubadda cagta mancity oo toddobaatan gudihiisa doonaysa in horyaalka bermaliiga ay gacanta ku hayaan haddii kulankan ay badiyaan sidoo kale arsenal ay ka badiyaan horyaalka brimier leaga ayay gacanta ku qaban karayaan oo haddii ay sameeyaan wayaan caawa toddobada qadar soddon daqiiqa ayay soo geli doontaa ciyaartaasi sidoo kale koox kubadda cagta barcelona waxay doonayaan caawa kow iyo toban dhibcood ay ku hogaamiyaan horyaalka liigaha villarreal ayay la ciyaari doonaan dhanka talyaanigana kooxda kubadda cagta naaboli iyo tobanka habeenimo oo rubidhiban waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta karemenese halka kooxda kubadda cagta yuventus oo shan iyo toban dhibcood laga jirtay siddeedda habeenimo caawa ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta fiorentiin sidoo kale waxaynu eegi doonaa ciyaaraha kale dhacay iyo weliba ciyaaraha kale jira wararka soo qiilibsayana ka marnay saxaabada soo dhowaada système, Rev One, bobo Uganda nous mambo Mon ami si tu as le niveau Rejoins-nous pour t'enjailler On t'invite à la waayahay ee barnaamijka ciyaaraha doorka yaaninayaa dhegeysanaysaan markaan haddiinu eegno bal kulamadii dhacay kooxda kubadda cagta chelsea barbadhac ay la gashay kooxda kubadda cagta westerham the blues ayaa xilli ciyaareedkan waxay yihiin kuwo xilli ciyaareedkan yacni dabcan markii la eego guuldaro iyo barbadhac markaasi dabcan ay ku jiraan iyadoona xilli ciyaareedkan toddoba guuldaro ay la kulmeen sidoo kaleetana todoba darow ama barbadhac ay la kulmeen taa oo ka dhigan in koox kubadda cagta chelsea ah dhibco aada u badan ay xil ciyaareedkan ay khasaariyeen garaham boterna markii la eego tani markii uu yimid koox kubadda cagta chelsea guuldaradiisii iyo weliba inta uu dhibcaha ama dhibcaha intuu qaatay intuu dhibcaha lumiyey waxaa badan intuu dhibcaha lumiyey marka garhan botter aad iyo aad ayuu u dhibaatoonaya iyadoona e, ciyaartii shalay ahayd ciyaaryahanka yihahdo jow falakis oo qaab ama ahaana e, kusoo biray xil ciyaareedkan e, dabcan goolkiisii ugu horeeyay dhaliyey falakis waxaa ka waxaa ka caawiyay ciyaaryahanka boqol iyo labaatanka milyan ku fadhiya enzo fernandes kadibna ciyaaryahanka layihahdo emerson oo ka tirsana kooxda kubadda cagtadii blues ayaa markaa eh, dabcan goolka barbaraha keenay marka chelsea xaaladeedii kooxda kubadda cagta arsenal barbardhiciyay gashay xaalada kooxda kubadda cagta ee eh, dabcan mancity kulamada jira eh, dabcan waxaa la falaqeynaya saaxiibkii cabdicasiis saciid bered cabdicasiis soo dhow horeyntii anu ku bilaabno kooxda kubadda cagta chelsea lacagna sideed milyan ka badan ayay suuqa xiligibsiga ku bixiyeen welina dhibaato xoogan ayay dareemayaan Eh, cabdirashiid waa mahadsan tahay runtii chelsea xaalada ay ku jirtaa oo tan iyo in muddo ahba ay dareemaysay tani markii isbedel ku yimid maamulkii iyo milkiyadii kooxdaba waxaa isbedelay hanaankii ama sistamkii kooxda ku shaqeynaysay ciyaartooyda marka la eego hanaanka dhiirigelinta ciyaartooyda marka la eego tababaraha jelse waxaa laleeyahay markaa waxay dareemaysaa culeys fara badan oo graham botra la keenay chelsea oo brighton of albion waday marka waxaa laleeyahay kooxdu wuu ku wareerayba marka la eego qaabciyaareedka uu soo bandhigay bandhigii liita ee kooxdu ay ku ciyaaraysay tan iyo markii uu yimid savon bridge waxaa dareemeysaa marka la eego kulamada jalsi ay ciyaartay dhibcaha ay lumisay dhibcaha ay heshay guuldarooyinka ay la kulantay iyo mm. barbaruhu waxaad moodaa inuu yahay muddo kadib jalsi xilligii ugu liidatay inay ku jirto eh, xilli ciyaareedkan laba kun cabdirshiido waxaa la yaabaa in jalsi saddexdii kulan ee lasoo dhaafay barbaro gashay haddana saddexda kulan ee ciyaaraysana inta badan waxaa lagu soo bilaabayay ama mm. waa kasoo muuqanay safka kooxda mm xidiga markaa ku fadhiya lacag badan boqol milyan isku dar lacagta jelse haatan suuqii janaaya keliya haddii aynu eegno ku bixisay waxaa laleeyahay waa saddex milyan marka iyadoo xidigaha lacagta laga soo bixiyey dhaqaalaha lagu bixiyey kooxdu waxay soo bandhigaysaa bandhig liita oo xataa laba kulanoo hore hmm. ama kulankii haatan u dambeeyey kan ka horeeyeyba jelse ku fashilanta xataa inay shabaqa soo taabtaan oo barbaro inta badan kooxda marka wax dhibca waxay dhibco khasaarisay hadda saddexdii kun haddii aanu eegno ee lasoo dhaafay dhalii hmm. dhibcooda khasaartay jelse maadaama ay barbaro gashay liverpool barbare la gashay fulham iyo haatan oo ay shalay gala barbare la gashay kooxda westham united hmm. marka jo falakis waxaa laleeyahy jalso horuu kala qabsaday isagoo roose ku maqan oo saddex kulan aan ciyaarin isla markii shalay debut goolkiisa ama goolkiisa ugu horreeyay u saftay kooxda blue ayuu dhaliyey eh, joy falakis waxaa leyay ninkan uu anfici doonaa staven bridge mustaqbalkiisa marka la eego marka daniel wixii ka qaldanaa chelsea graham potter ayaa inta badan taageerayaashu ay dhaleecenayaan ama warbaahinta ingiriisku ee ciyaaraha wax ka qora sababtuna waxaa laleeyahay waa in ninkan uusan u muuqanin markan ciyaartooyda ku dheelsiinaya waxaa la yidhaahdo dhiirigelin ama ciyaartooydaba isaba ka muuqanba kuwa guul u ooman marka ama guul raadinaya markaad daawato ood eegto chelsea kulamada udambeysa ciyaaraysa boorina ciyaartooda ka muuqda caajis badan ee dareemaya marka ma u muuqdaan rag guul u baahan ama dhibco u baahan iyo rag xataa uma milaysa ku jira hmm. marka la eego kaalinta sagaalaad ama tobanaad oo haatan chelsea ay ku dhici karto haddii liverpool ay adkaato marka waxaa laleeyahay graham botter safkiisu shalay inkastoo wax badan kasoo bedeleen hmm. abkiisa hmm wuu kusoo bilaabay nuna madweke mukaylo mudrig iyo sidoo kale xidiga kale isna lagu magacaabo mm. joe iyo xidiga enzo fernandes oo durbaba u muuqda inuu jelse la qabsaday xidigan boqolkii milyan iyo ka badan marka lagu keenay garoonka stafon bridge cabdirashiid marka waxa laleeyahay tobabaruhu shalay wax badan u bedel sameeyey isbedel laakiin waxa laleeyahay haddana shaxdiis waxbaa qaldan marka la eego mm waxaa safka kusoo noqday oo dhaawac kasoo noqday pinjelwell oo marka daafaca dambeed ka ciyaara mm. isagoo haysta haddana waxaa laleeyahay wuxuu soo safeeyaa xidiga kokoreya oo aad ay u dhaleeceynayaan marka la eego ciyaartooyda iyo hata sidoo kale taageerayaasha chelsea xataa waxaa dhacday shala gala markay ciyaartu dhamaatay inay lagu oriyey oo taageerayaasha chelsea garoonka saaf ku sugnaa garoonka westham ee london in marka ay ku oriyeen maadaama bandhigiisu aada u liito waxaa shalay wuxuu qeyb ka ahaa inuu ma xataa fashiliyo mm. oo uu saameyn ku yeesho xidiga isna milyan laga soo bixiyey ee muqaylo mujig <laughs> maadaama inta badan kubadda driblingin ama uu ku dhaqaajinayay markii uu la gaarana inta uusan gaarsiinin kubadda uusan u baasaynin mm. oo uu dib ula soo noqonaya marka taa waxay keentay in durbaba la bedelo qeybtii labaad marka laga soo noqdaba horey in mukailo mudrig uu xataa bedelka koowaad noqdo mm. marka chelsea si guud haddaan eegno wax badanaa ka qaldan mm. ciladan waxaa laleeyahay chelsea ma aha ciyaartooyda oo safka kooxdu aada u wanaagsan yahay inkastoo ay jireen dhaawac cidii ku maqan weli oo kooxda muhiim ah sida ngalo conte iyo covactic hmm. haddana waxaa laleeyahay ciyaartooy squadka chelsea weli waa fiican yihiin oo ciyaartooy taalantida ku jirta balse waxay la-yina laleeyahay hmm. abdulshido tobabare xifaaltamaya hmm. guul u ooman koob u ooman doonayan inuu xifaaltamo ciyaartooydana ku dhiirigelin inuu guul ka rabo uma muuqdaan ciyaartooyda chelsea inay markaa raadinayaan dhibco ama guul oo waxaay kusoo gelayaan garoonka si boorena ah ama caajis marka la eego bandhigyada oon taargeedyadu xataa ma badna weerarada ay sameynayaan chelsea uma muuqdaan kuwo badan marka intaanan chelsea xoogaan uga gudbaynaa oo cilada u weyn waxaa lena cabdirshiido waa tababaraha oo graham botter waxaa laleeyahay nin marka chelsea wadi kara ma aha kooxda kuweyn haddii noogno ciyaaryahanka la yihahdo muqaylo mudrigi waa nin markaa aad iyo aad u fiican xalayna markaynu egnama shalay ciyaartii soo dhamaatay waa ciyaaryaankii dabcan fawlo badan lagu gelay sidoo kale goolkii joe falkis waa ninkii markaa keenay kubadda badbaadiyey aad aad aad inzo siiyey inzona uu gaarsiiyey joe falkis marka markaynu eegno kurela ninkaasi yani <laughs> inta badan taageerayaasha chelsea way dhaleecanayaan ninkaa tusaale ahaan oo kale sidaa sheegta weeyaan inta badan taageerayaasha waxay u bixiyeen <laughs> magacyo badan sidoo kale inta badan eh, waxa uu sameynayaa broni markuu soo qaato mukaayil la soo aadaya markuu soo <laughs> gaarana dib u celinaya xataa uma gaarsiinaya xataa ninki ninki marka uu fahmi waa xataa mukaayil mudri shalay marka qudhiisii xataa mukaayil mudrigi waxa uu laagereeyey waxa uu laagereeyey xataa eh, sawir asagoo dabcan aad iyo aad oo lagu dhaleecinaya ninka la yidhahdo eh, kokorela ah, aad iyo aad marka markaynu eegno dabcan waxaa leeyahay laba ciyaartooy keliya ayaa chelsea haddii ay yimaadaan okay noqonaysa tusaalahaan o kale minjil safkiisa koowaad in lagu soo bilaabo aad iyo aad sidoo kaleeto ciyaaryahanka covj ama ingolo haduu yimaado oo lafjig qadkaas dhexe enzo waxaa laleeyahay horta waa ka baxsaday oo jelse durbaba xoogo kala adhabtigareey ama la qabsaday marka la eego bandhiga uu sameynayay labadii hmm. kulan ee lagu soo bilaabay uu ciyaaray ee kulankii uu jelse la ciyaaray ee fulham iyo kulankii haatan westham ninka marka enzo waxaa laleeyahy wuxuu u baahan yahay keliya hmm hal qof oo kaloo qaddaxa oo markaa ciyaaraya xifaaltan ama ah. markaasi baronigiisna ay ka go-an inuu baronig hore u wado ninkaan caawiya hadda hmm. tusaale enso markuu qadka dhexdheelaya ma jiro wax caawin sameynaya waxaa inta badan lala safaa kalaaga iyo ah. mount labaduna uma muuqdaan kuwa <laughs> markaa ah. bandhig sameynayo xataa waxaa ka saameyn batay hmm. ninkan oo premier league ku cusub oo saddex kulan xataa ciyaaray ama laba kulan keliya wuxuu ka saameyn badan yahay eh, mase mount iyo hmm. kalaaga oo iyagu ciyaarto ingiriisa balse chelsea u dheela horyaalkan in muddaa soo joogo marka waxaa laleeyahay hadduu covage ama ingola kanta midkood lasoo ciyaara ama la saf kafto enzo fernandes waxaa leeyahy khadka dhex jalsi waxay marka ufududaan doonto inay baruunigooda weerar yeesho ay dhaqaajiyaan weerarkan ay kubadda ku xiraan havertz iyo xidigaha kale ee mukaaylo ay gaarsiiyaan baruuniga taana marka waa laleey jabsi haatan waxay weli tabayso waxaa laga yaabaa covage inuu soo noqon karo next week ama toddobaadka dambe inkastoo aysan suuragalayn sida la filayo kulanka champion leaguea rushiya oo arbacada ama talaadada uu soo noqon karo xidigaas weli waa laleey dhaawacay ku seegi karaan mm. marka counta laftarkiisa jals way tabaysaayo tan iyo markuu dhaawacmo waxaa laleeyahay qadka dhex jals waa dumay ninka la yihahdo balkawar cabdishuud <laughs> aad maadsan tahay nuni madweke horta inkastoo debutkiisi markuu ugu horreys uu saftay oo bedel uu kusoo galay kulankii hore haatan kulankii lagu soo bilaabay shal westham hmm. ma u muuqanin inta badan influential ama kubada saameyn ku lahaa oo inkastoo uu ciyaaray oo baronigiisi xooga jalsi u baahan tahay baronigaas riixa iyo xoogaa dhaqaajiskaas iyo dhiiggaas laakiin haddana waxaa laleeyahay weli <laughs> sheekada waxaa la dhahay wuxuu wadaa jaag gibish camal sheekada jaag oo kaleeto leeya ninkan xoogaa waxaad moodaa inuu sameynaya jaliin ama propagandada <laughs> dhanka gemiska driblinka marka la eego inkastoo wax horu socod tackle iyo horu socod badan forward uh, uusan jirin laakiin haddana ninka laguma xukmin karo hadafshadu uh, hal kulan uu ciyaaray waa kulankiisa ugu horreeyay oo bedel lagu saaray aad iyo aad asiga ziyaaj asigaa rombo laakiin haddana xakiim ziyaaj laakiin markaan la barbar dhigno uh, xoog ahaan iyo raacashadiisa iyo barashirkiisa waxaa isleenahay nuuni madwekia qaadan lahayn oo markaa jalse asaa anfacaya in markaa uu safka ka mid noqdo <laughs> waayahay waan ka gudbayna koox kubadda cad chelsea kole chelsea eh, kabtaanka kooxda kubadda cagta chelsea asbalaqueta eh, toddobaadkan gudihiis waxa uu shaaca ka qaaday in chelsea koley ay u dagaalami doonto booska afarta sare eh, marka waa ka xaalada kooxda kubadda cagta arsenal arsenal waxaa leeyahay toddobaadkan gebi ahaan waa lasoo gabagabeyn karaa aad iyo aad cadashiyadu haddaan eegno kulanka kale ee arsenal iyo bramford inkastoo hmm. arsenal ay cabanayaan oo tert arteta tababarahooda iyo sidoo kale maamulka kooxda ay ka cabanayaan gool hmm. lagu fasaxay oo aalada v a r oo marka gool offside ahaa marka la eego aad markaad u fiiriso muuqaalada iyo xariiqa laanka la saaray xidigaha bramford garabkooda ama xidi kamid ah ku jiray offside oo xidiga goolka dhaliya marka arintaa waxay keentaa laleeyahay in lagu fasaxa goolka oo xataa arsenal hadda cabasho badan ay gudbinayaan in f a-ga ingiriiska ee xataa inkastoo waxba laga qaban karin oo dhibcaha ay <laughs> seegeen haddana weli cabashay wadaan in yacni gool qalad lagu fasaxay marka markaan eegno si guud arsenal hmm. labadii kunee lasoo dhaafay waxay khasaareen shan dhibcood waana ma u muuqato koox horyaalka rabta koox horyaalka doonaysa inay qaado horyaalka premier league yahay oo mid aada u adaga haddana cabdirashiido in laba kulan kaaga daran kulanka hore waxaa ka badisay everton oo bottonka ah ugu dambeysa ama kooxda ku xigta marka haddana waxay ku dareen branford inay shar barbara iyadoo imaarates ku ciyaara garoonkooda ay barbara hali hal la dhaafi waayeen hmm. marka michael arteta markaan culeys uu dareemayaa haddana waxaa kaaga daran isbuucan gudihiisa waxay la ciyaari doonaan arbacada sida la rajeynayo manchester city hmm. oo aad eegi karto waxa ay ku jirto ama bandhiga ay sameynayso oo iyadoo laftigeeda fursad fiican heli karta dhiiranaan hmm. hadda waxay caawa la ciyaarayaan aston villa haddii ay caawa adkaadaan wax marka ay kaabiga ku hayaan ama eh. saddex dhibcood keliya looga horeeyaa horyaalka premier league eh. kulanka ku xigay markay arbacada hogaanka waxay noqon doontaa inay mm. kala wareegaan haddii ay ka goolal bataan dhanka goolalinta waana ka goolal badan yihiin haddii marka kasii adkaadaan dhibcaha ka qaataanna waxaa hogaankay la wareegi doonaa man city marka la eego maadaama isku dhibca noqon doonaa sida la rajeynayo marka man city marka arsenal iyadoo laba kulan oo manchester city u dhiman tahay way adkaan doonta sida la rajeynayo inay dhibca ka heli karto mm. inkastoo kubaddu cadi madow tahay laakiin saadaashu uma badnaa marka la eego man city bandhiga ay sameynayso mm. iyo arsenal rikoor fiican markaan sanadii lasoo dhaafay kama haysatarsenalxalee beb guardiola waa kooxdii ugu jecel yahaa taariikhda waxa garaacay sideed jeer aad iyo aad wuxuu doonayaa sagaal jeer iyo labaatan jeer inuu ka dhigo inuu labada kulna haa taartay aad aad waa waa kartaa marka cabdurashiido arsenal fursad iska khasaariyeen haddii labadan kulan ay badin lahaayeen sideed dhibcood hoggaanka ku hayn lahaayeen ama ka badanba ah, saasa u suurgelileed markaas marka dhiiraana heli lahayen masita kulankaas xataa niyada heli lahayen in yaraan barbaro ku celiyaan ama haddii ay ka adkaan karaan bay ka adkaadaan marka arsenal fursaddaasay khasaarisay masity way ciyaari doontaa mm. oo aston villa caawa la ciyaaray haddii marka sida muuqato hoggaankii marka kaabiga ku hayn doontaayo saddex dhibcoodun baa laga horreyn doona cabdurashiid gaadhka arsenal ciyaartii shalay ahayd brentford kolley isku dayay waa sameeyeen arsenal mis leedahay weli markaan oo kaleeto lambar sagaalkii markaan inkatiya waqtigiisii waa dhamaaday oo markaan gabriel jesus oo kale loo bahay ma lasdhii karaya eh, aad iyo aad cabdishiido runtii inkatia fursad badana la siiyey kulamo badan oo ciyaaray inkastoo uu dhowr kulan ay ku fakatay arsenal oo xataa kulamo waaweyn ay kamid ahayeen kulankii maa united ay garaacayeen oo kale mm laakiin haddana waxaa laleeyahay weli markaan bandhigiis waa liitaay oo jelse waxay u baahan taha arsenal aan iraade mm. eh, xidig weerar kaga ciyaara ama eh, jesus oo kale in markaan lagu soo bilaabo isagoo laftarkiisa dhaawacyo kaga maqnaa iyo caqabado kale marka arsenal weli waxay u baahan taha laleeyahay inay tartanto si ugu tartantana marka inay shaxay isbedel ku sameyso iyo kubaddo hadda ja waxaa laleeyahay mm. eh, taageeraashka waxaa kale waxay dhaleecer kaga dhigayan arsenal waa daleen leeyahay <laughs> oo dhaawacyadii waxaa bilowday iyo iyo guuldarooyinkii oo dhici karta marka haddii arsenal saan kusii socotaba mm. in hogaankii ama horyaalkii bloom league uu qalqal ka karo in muddo ay haatan ku taamaayeen arsenal markaan ay ku riyoonayaan mm. inay markaan qaadi karaan horyaalka english premier league muddo kadib laakiin marka la eego haatan sida bandhigoodu yahay iyo culayskay dareemayaan wax badanaa qaldanaan isleeyahay haddii noogano koox kubadda cagta arsenal waxaa leeyahay gorgino markii kusoo biray ilaa hadda waxay ka bixlayihiin barbari guud <laughs> marka waxay leeyihin inta badan chelsea nin caafimaad qabo <laughs> inta badan yan tusaalahaan oo kale william oo kale aynu soo aragnay oo sidoo kaleet waxaa leeyahay luis eh, oo kale soo aragnay ciyaartooy badan william galas oo kaleeto ciyaartooy badan marka way jiraan marka marka waxaa leeyahay balaayada in wax nooga timid jalsiya markii jorgino <laughs> aad iyo aad cabdishido waa arkaya runtii baraha bulshada aan ku eh. arkay dadka qaar oo dhaleecaan ka dhigaya in markaa dabuurnimo ay timid tan iyo markii jorginio uu kusoo hmm. biray emirates labadii kulanba oo kooxda u yimid kulanna waa dee laga adkaado kulanka everton oo bedelka kusoo galay hmm. kulanna waa kulankii shalay oo kooxdu dhibcihii ay qaadan lahayd ma qaadan oo dana mar kale khasaarasay fursad barbar ay gashay marka taageerayaasha hmm. qaar waxay dhaleecaan ka dhigayaan in dabuurnimada ay tahay markaa xidiga jorginio markii tan iyo <laughs> uu arsenal kusoo biiray kooxda horsocod ay sameyn lahada lakin waa iska dhaleeceen laakin maangal ma ahan sida muuqata dushiyo kooxdu kulli hal ciyaaryahan iyo iyo xiddi koox kale ka yimid waxba dhaleeceen uma noqon karto bandhiga kooxda mar waliba ayadoo mas-uuliyad saaranta ciyaartooyda skuwaadka ku jira ama inta badan marka arsenal waxaa leeyahay bishan februaayo markii la gaaraba iyo bilahan xaaladadan oo kale xaaladaba ka xumaataa oo taariikhda ama dhaawac ama xidii waxa la yimaado un baa isbedela ha cabdirashiid ugu dambeyn haddaan eegno koobkii kooxaha adduunka la soo gabagabeeyey morocco lagu ciyaaray finalkiisa al hilaal iyo real madrid real lama loodin karo ee adurshidu runtii waxay noqdeen kooxda ugu fiican caalamka maadaama ay qaadeen koobka kooxaha adduunka ama fifa club world cup oo ah koob runtii kooxihii qaada ama kooxdii qaada ay noqon karto kooxda ugu fiican caalamka marka la eego ama mm. adduunka maadaama koobkani ay ciyaaraan kooxaha inta badan noqda toobka ama kooxaha u fiican ee qaaradaha dunida marka lagu baratamayo real marka waxay ahayd boqoradda yurub maadaama ay kusoo guuleysatay koobka horyaalada qaaradda yurub ee champions league marka sidaasay ku timid finalkii kulankii hore waa soo adkaatay kulankan hadda waa kan oo finalka shan gool ay ku dharbaaxeen kooxda alhilaal sidaa ayayna ku hanteen markii shanaad waa mm. kooxda ugu badan ee cabdishido taariikhda ay ku guuleysatay koobkan oo xataa waxaa adagaa lala yaaba in la barbaraya rikoorkeeda maadaama ay adag tahay in inta champion league aad soo qaado haddana koobka kooxa adduunka inaad qaadi karto marka real bandhig fiican ay sameeyeen xalay ciyaartii dhexmartay hilaal krem benzema uu dhaawac kasoo noqday safka kooxdan kamid noqday goolkiisa waa dheliyey xidiga kaloo badan oo junior junior finishers uu kamid yahay mm. Eh, si guud marka haddaan eegno real bandhig fiican ay sameeyeen carl angelotti barashana saarnaa leeyahay culeys kale waa ka degay maadaama uu guuldarro la kulmay iyo wajikabax kulankii spanish super cup ee la ciyaareen barcelona marka hadii ay ku darsami lahayd guuldarro koobka kooxaha adduunka waxaa xataa waxaa qalqal ku jiray eh, si joogitaankiisa santiago bernabeu ama shaqadiisa aad iyo aad ugu dambeynta doon koox kubadda cagta barcelona caawa kuwiyi tobanka haweeney fadariyaal ay la ciyaari doontaa barsh haddii caawa ay badiyaan waxay ku qaban doonaan dhibco gaariya eh, kuwiyi toban dhibcood markii la eego taariikhda waxaa leeyahy barcelona haddiiba sideed dhibcood ay ku hayso horyaalka laligaha inta badan inta badan ay qaada marka malisleeyahy sanadkan barcelona ku guuleysan karayaan real madrid ayadana champions leagueedii iyo cobaderegeedii u dagaalami karayaan mla oran karaya mise weli tartanka real madrid ku jirta horyaalka laligaha cabdirashiid eh, waa maasan tahay runtii ma dhowo horyaalka kuma degdegi karno go-aan lagama gaari karo ilaa dhowr iyo toban kulan ama labaatan kulan ayaa dhiman in la ciyaaro eh, horyaalka laligaha eh, spain barcelona caawa waxay la ciyaari doontaa sida qorshuu yahay kooxda kubadda cagta ee balreal oo kamid a ah kooxaha ugu adag ee ka ciyaara horyaalka laliigaha spain marka sidaad sheegteen haddii kaato dhibco badan oo toban dhibcood ka badan ku qaban kartaa hogaanka inta taarikhda inta la xasuusanaya waxaa laleeyahay barcelona haddee mar sideed dhibcood gaarto iyadaa markaa loo badiyaa dhankeeda laakiin haddana m ma aha wuxuu wax aayad qur ma ahna waa wax taariikh ama history la qoray la sheegay waxbaa isbedeli kara isbedelaa imaan karaa kooxda guuldara la kulmi kartaa marka laguma degdegi karo runtii weli tartanku waa furan yahay inkastoo real aad moodo laliigaha in bandhigeeda uusan umuuqan koox tartamaysa maadaama mm. kulamadii udambey ay ciyaartay guuldarada ku badneed iyo barbaraha marka kulanka udambey xataa real hadda waxay la kulantay guuldaro maloorka ka adkaatay oo ku jirin kooxaha markaa aadka looga cabaqo ee horyaalka mm. laliigaha sbain marka tartanku weli waa furan yahay barcelona eh, hadii sidaan ay ku socoto rajadeeda horta boqol kiiba sagaashan waay maadaama ay dhibco badanna ku heyso reelka mm. bandhigeeduna fiican yahay xataa weli aan ay adag tahay in barcelona haatan laga adkaado muddooyinkii lasoo dhaafay marka real si ay u tartanto cadurshida waxay u mm. baahan tahay isbedel inay sameyso mm. horyaalka inuu carl angelotti xooga saaro maadaama haatan koobabka usoo haro uba kamid yahaa koob dalre iyo horyaalkana liigaha iyo kii champions league wareegiisa lix iyo tobanka oo liverpool la ciyaari doonaan sida qorshu yahay marka eh, cadurshida weli waa furan yahay dhihi karnaa go go'aan kama gaari karno horyaalka laliigaha spain oo tartanku weli waa mid furan mana dhawaa oo waxaa la saadaalin karaa marka dhowr afar kulan saddex kulan ay ka hareen dhibcaha kooxdu ay ku haysana ama barcelona ama real tii noqotana marka ay noqon karaan dhibca marka aan la barbareyn karin oo ilaa lix dhibcood ka badan ama toddoba dhibcood mm, marka waa ka cabdicasiis waa maasan tahay weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha doorka yenan bobo tu as le niveau Rejoins-nous pour t'enjailler leeyahay markan haddaynu egno kooxda kubadda cagta manchester united dabcan waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta leeds united kooxda kubadda cagta man united kulankii ugu dambeeyay laba gool iyo laba gool ay la galeen iyadoona kooxda kubadda cagta manchester united ku ciyaari karayaan shaxdan golhaye digeya lisandaro martines iyo weli ninka layihahdo faren halka dilot iyo weliba show wada ciyaari karayaan farow iyo ninka layihahdo eh, sabitzer iyo bruno fernandes ayaa la saadaalinayaa Eh, dabcan sidoo kale rash iyo sancho iyo weliba wegoros ayaa weerarka ciyaari karaya weli manchester waxaa ka maqnaan karaya ciyaaryahanka tirado ericson sidoo kale casemiro oo markaa dabcan kulanka markuu dhamaado kulanka lester city ayuu dabcan maqnaan doonaa kadibna kulanka finaalka ayuu imaan doonaa oo karawa kaabka marka waa ka kooxda kubadda cagta manchester united kulankii ugu dambeysay ee garoonkan ay soo booqanaysay eh, dabcan waxay ku badisay afar gool iyo labo waxay ahayd xilli ciyaareedkii hore labaatankii februaayo labada markaasi afar gool iyo laba ay ku garaaceen marka waynu arki doonaa haddii koobka badda agtay manchester united ay dabcan ka badin karayaan laakiin manchester united haddii ay badiyaan waxay ka dhigan in koobka kubadda cagta manchester united sanadkan ay yihiin kuwa aada u khatar badan sidoo kaleetana cid u diidi karta ma lahan manchester united inay ku tartamaan horyaalka premier league ama ay ku guuleystaanba tusaale ahaan kale manchester united inkastoo eh, shantii kun ugu dambeysay horyaalka premier league ay ciyaareen laba ka ah keliya ay badiyeen laba barbadhac galay halkolna eh, la garaacay laakiin manchester united afartan iyo saddex dhibcood ay leedahay hadii ay markaa dabcan ay badiyaan afartan lix dhibcood ay dabcan eh, tegi doonaan oo mancity ay hal dhibcood ka sarmari doonaan haddii mancity laga badiyana fursad ayay markaa ay haystaan kooxda kubadda cagta manchester united oo markaa kaalinta labaad ay ku dhameysan karayaan toddobaadkan ilaa iyo mancity iyo arsenal ay wada ciyaaraan marka mancity sidoo kale waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta mancity toddobaadkan gudihiisa ama kaalinta saddexaad ayay markaa dabcan ay ku nasan doonaan ama horyaalka bermeliga ayay markaa dabcan hogaanka u qaban doonaan tusaalahaan oo kale haddii ay doonayaan in horyaalka brimier league ay gacanta ay ku qabtaan kooxda kubadda cagta mancity waa in labada kulan soo socda ay badiyaan haddii ay doonayaan kaalinta saddexaadna inay ku nastaanna waa in kooxda kubadda cagta mancity laga badiyaa manchester unitedna ay badisa arsenalna dabcan kaalinta koowaad ay sii alaashataa marka waa kaman city ama toddobaadkan gudihiisa waxay muujin doonaan in ay sanadkan diyaar yihiin ay difaacdaan ama in aysan dabcan diyaar u ahayn oo manchester united markii la eego manchester city ma xaaladeeda si kale noqon kareyso waa ka on viendra mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha duhur ee k n n haddaynu eegno kooxda kubadda cagta mancity caawa toddobada qadar soddon daqiiqa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ston villa waa kulan xiise badan weeyaan kooxda kubadda cagta manchester city waxa ay toddobaadkan gudihiisii ay dabcan ay sameyn karayaan labo midkooda ama in horyaalka brimier league ay gacanta ku dhigaan oo isku dhibco noqdaan kooxda kubadda cagta the ganris oo kulankii brentford eh ay marka dabcan barbardhac ay galeen dhibcona halka ay ku ama in kaalinta saddexaad ay usoo laabtaan oo kaalinta labaad kooxda kubadda cagta manchester united daba caawa markaynu eegno kooxda kubadda cagta manchester eh, city waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhaye eh, ederson labort iyo weliba ruben dias ayaa wada ciyaari karaya halka a iyo weliba ninka layihaahdo kyle walker ayay wada ciyaari karayaan sidoo kale rudri eh, kevin dubruniya iyo weliba benandi silf ayaa la saadaalinayaa halka riyad mahreys iyo weliba ninka irado jack iyo xaalana la saadaalinaya sidoo kale koox kubadda actim city waxaa usoo laabtay ciyaaryahanka irado fil fodin waxaa macquul in riyad mahreys la cuno oo marka fodin lagu soo bilaabo marka fodin eh, kulankii ugu dambeysay waa kulankii kooxda kubadda cagta manchester united oo guuldarada marka gaarsiineysay kooxda kubadda cagta city ayaa kulanka ugu dambeysay inuu ciyaaro marka muddooyinkii ugu dambeeyey dhaawac ayuu kaga maqnaa kooxda kubadda cagta manchester haalan xil ciyaareedkan markii la eego waa ninka horyaalka brimer leaga ku hogaaminaya shan iyo labaatan gool labaatan kulan oo ciyaaray isagoo markaa sideed iyo toban ka midana ah xilli ciyaareedkan ee dabcan garoonka itixaad stadium uu dabcan ku dhaliyay sideed iyo toban ka mid a ah. marka haalan xilli ciyaareedkan homkiisii aada iyo aad ay ugu fiican yahay masity xilli ciyaareedkan waa kooxda ugu fiican markii ku ciyaarayeen garoonkooda kow iyo toban kulan oo ay ku ciyaareen sagaal guul ayay halkaa ku gaadheen keliya hal kulan barbadhaca weliba hal kulan oo markaasi dabcan eh, guuldara ayay kulmeen ama la kulmeen weyaane xilli ciyaareedkan markii ay joogaan hoomkooda waxay dhaliyeen soddon iyo sideed gool marka garoonkooda markay joogaan soddon gool ayay ku dhaliyeen dhammaan markii la eego eh, kulamada horyaalka brmer leaga weyaan keliya laba iyo toban gool ayaa loogu dhaliyay laakiin xilli ciyaareedkan banaanka markii masity la eego markii ciyaareen keliya waxay ku dhaliyeen kulamada banaanka shan gool marka waxaad dareemaysaa in kooxda kubadda cagta mancity homekay ku wanaagsan tahay laakiin ogsoonow kooxda kubadda cagta ee manchester city xilli ciyaareedkan markii la eego way ku fayaan way badinayaan haddana way kufayaan way badinayaan way kufayaan marka xaaladooda waa isku waa si uu wayaan kulkii udambeysay arsenal ayaa garoonka soo booqatay halgool waxba ayaa lagu garaacay sidoo kale stofil ayaa lagu raaxaystay sidoo kale sports iyo afar iyo lagu garaacay marka hoonkooda ku adagta kooxda kubadda cagta mancity markaynu eegnana kooxda kubadda cagta stovilla koley nu arki doono hadii markaas dabcan taake u dhigi doonaan kulinkii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta stovilla barbadhac ay la galeen kooxda kubadda cagta mancity iyagoo markaasi dabcan kulankaasi uu ku dhammaaday hal gool iyo hal gool bishii hore ama sanadkii hore saddexdii setembar labada kun labaiy oo gool dhaliyay kadibna bely ayaa xili afartan toddobaatan afar daqiiqa markaas soo bareejiyay marka wanu arki doonaa kooxda eh, unai imri una imri weligiisi mausan ka badin beb marka waynu arki doonaa haddii dabcan uu ka badin karaya haddii kale marka eh, xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta aston villa eh, waayadanba way fiicnaayeen oo markii la eego shantii kul ugu dambeysay hal kulan ayaa la garaacay saddex kamid a ah way badiyeen marka sideed iyo labaatan dhibcood ay leeyihiin kooxda kubadda cagta aston villa haddii waxay ku jiraan kaalinta kooiyi tobanaad ee horyaalka premier leaga liverpool ayaa tobanaad ku jirta halka sagaalaad ku jirta kooxda kubadda cagta waa the blues ama chelsea marka stonvillana waxay doonayaan inay markaasi badiyaan kolley waa kulan adag weeyaan stonvilla waxaynu ognahay inay tahay mid ka mid a ah kooxaha aadka u dhibka badan marka kooxda kubadda cagta stonvilla waxaa ka maqnaan karaya ciyaaryahanka layihahdo diego carlos sidoo kaleeto ciyaaryahaanka layidhaahdo eh, terero ama tororo ciyaaryahanka layhahdo ayaa ka maqnaan karaya marka marka halkaa astovil waxaa joogan ciyaartoy aad u khatar badan sida ciyaaryahanka layihahdo oli woodkins oo aad u khatar badan sidoo kale bondia iyo weliba ninka layihahdo eh, douglas luis iyo camara iyo ninka layihahdo magnin iyo yang iyo xidii kale ayaa jooga halkaa markaa koley golhay martines oo aad u khatar badanna oo xil ciyaareedka mundialka dunida kusoo guuleystayna halkaa waa uu jooga midda kale arsenal labo labo qof ay wax ka sugayaan ama tusaalahaan oo kale maalinka eh, hore ee kooxda kubadda cagta ee arsenal onai oo markaasi doonaya inuu taa dhigo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee arsenal waxay rajeynayaan goolhayahoodii hore ee kooxda kubadda cagta ee arsenal ninka layihahdo emiliano martinez in markaasi dabcan uu gacanta u geliyo ama gacantiisii uu u badbaadiyo si kooxda kubadda cagta ee arsenal horyaalka premier league ay gacanta kusii hayaan marka waa ka koley astovilla waa koox adag laakiin waynu arki doonaa xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta macity homekooda markay ku ciyaarayaan waa koox inabaanan caadi ahayn wayaan ninka la yihahdo wuxuu sii doonaya in goolasha uu sii badsado marka waa ka haddii halkaa ca uu hatrig ku dhaliyana hatirigiisi shanaad xilli ciyaareedkan ayuu durbo gaaraya marka ninkan haalan ninkan wax laga qaban karo ma laha waa nin inamaan caadi ahayn wayaan weyaan dhanka hadii haddiinu eegno Eh, barcelona ko iyo habeenimo falaryaal ayay la ciyaari doontaa koley barcelona waxay rajeynayaan in ko dhibcood ay hogaanka horyaalka laligaha kusii qabtaan marka barcelona sanadkan aad yaad ay u dhaafsanta waxay doonayaan in sanadkan marka haddabacaan gebi ahaanba ay xayuubsadaan ay qaataan horyaalka eh, laligaha dhankaas seerada talyaanigana kooxda kubadda cagta ee uve ayaa waxaa la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta fiorentina marka kooxda kubadda cagta yuventus iyadana xaalad kale ayaa iska hasata waxay ku jiraan kaalinta labiyi tobanaad ee horyaalka eh, talyaaniga seere kooxda kubadda cagta yuventus shantii ku ugu dambeysay horyaalka ay ciyaareen waxay badiyeen keliya laba jeer laba jeerna waa la garaacay kulanna barbadhacigal lix labaatan dhibcood ay leeyihiin shan iyo waa laga jartay kooxda kubadda cagta yufe kadib musuq lagu arkay marka yufe waxay doonayaan sanadkan ujeedadoodu inay noqoto kaalinta afraad ee talyaaniga inay markaasi dabcan ama horyaalka talyaaniga inay markaasi dabcan ay reejeeyaan la eego marka kolley kooxda kubadda cagta vio iyo weliba kooxda kubadda cagta yuventus caawa waxay soo geli doontaa ciyaarta sideedda habeenimo kooxda kubadda cagta yufe iyo weliba kooxda kubadda cagta vio kulanka barbadhac ayuu ku dhamaaday kulankii ugu dambeysay markii la eegana labadii kun ugu dambeysay ee kooxda kubadda cagta yuventus ama saddexdii kun ugu dambeysay labo kamid ah, ama labadii kun ugu dambeysay koxda kubadda cagta yuventus markii la eego saddex dhibcood ilaa afar dhibcood ay ka qaateen koxda kubadda cagta fiorentina lakin way ka adagta koxda kubadda cagta yuve kooxda kubadda cagta ee fiorentina marka banuji ilaa iyo ninka la yihahdo berades paol milik iyo weliba ciyaartoo kale ka dhaawacan kooxda kubadda cagta yuventus marka waynu arki doonaa kiesa iyo dusan falhofij ayaa la saadaalinayeen weerarka lagu soo bilaabi doono marka xaalad kubadda cagta yuventus halka kooxda kubadda cagta napoli sanadkan rajo fiican qabaan waxay ciyaarayaan kulankoodii labayo labaatanaad ee talyaaniga markii la eego caawa koo iyo tobanka habeenimo oo rubi dhiman waa kooxda kubadda cagta cromenese ay la ciyaari doonaan napoli xilli ciyaareedkan oo kooxda yurub ugu shidan markii la eego markay ciyaareen kow iyo labaatan kulan waxay badiyeen sideed iyo toban ka mid ah konton iyo lix dhibcoodna ay leeyihiin marka napolitaanka waxay sanadkan ay leeyihiin waxaynu ku guuleysan doonaa ee eh, horyaalka ee eh, talyaaniga ama isku iskudeetaha talyaaniga dusan falovic iyo weliba eh, ninka layihahdo qarafisqiili ayaa isha lagu hayaa marka eh, ninka layihahdo osemhen weyaane osemhen iyo weliba qarafisqiili ayaa isha lagu hayaa marka osemhen oo markaa dabcan kulmadii ugu dambeysana gool dhalinaya sidoo kale talyaanigana gool dhalintiisii hogaaminaya ayaa dabcan aad iyo aad u khatar badan marka napoli sanadkan waxaa weeyaan napoli oo aad iyo aad u khatar badan eh, waa kaa kulmadii dabcan jira halka kooxda kubadda cagta atletico de madridna ee seltafigo ay la ciyaari doonto waa kulamada xiisaha badan weeyaan weli waxaana dhegeysanaysa dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaarada warka yeelan Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va. apagar. waayaha saaxiibada markaan hadiin ogno wararka suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta liverpool ayaa macquulta ayaa leeyahay inay xagaagan diyaar u noqoto iibinta xidigeeda ee dabcan ninka yihahdo maxamed saalax waxaa leeyahay hadii kooxda kubadda cagta liverpool ciyaareedkan ay markaa meel fiican ay ka gaari waayaan champions league waxaa la saadaalinaya in maxamed saalax la iibin doono kooxda kubadda cagta b ayaa ah kooxda ugu cadcad ee qaadan karaysa xidigan dhan kaletana kooxda kubadda cagta real madrid ayaa xiriir waxay la sameynayaan eh, tobabaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool yordan colob waa haddii uu iscasilo marka waxaa laleeyahay dabcan carlo angeloti uu baxo jordan colob ayaa booskiisii la gelinaya marka waxaa real madrid waxay ish haysaa haddii colob uu baxo oo ay kooxda kubadda cagta liverpool ay eriyaan ama ay markaa ay diraan waxaa laleeyahay kooxda ku beeri karaya waa kooxda kubadda cagta real madrid weeyaan kale tan haddiinu egno qaar ka mid ah maamulka chelsea ah ayaa ka tanaasulay inuu heshiis cusub saxiixi doono masumot marka waxaa leeyahy masimont waxaa leeyahy waxaa macquul ah in rajadii koox kubadda cagta chelsea iminka gabagaba ay sii mareyso waxaana macquula ah xil eh, ciyaareedkan bilowgiisii soo socda in marka gebiyahaanba eh, la iibiyo koa kubadda cagta manchester united ayaa wadahadalo heshiis kordhina waxay kula jirtaa ciyaaryahanka tirado marcos rashford marka newcastlena waxay qorsheyneysaa inay xagaagan u dhaqaaqdo ciyaaryahanka tirahdo malenkovish marka heshiiskiisi laasiya waxaa ku egya labada marka newcastlena ciyaaryahankan ay doondoonayaan dhanka kalena haddii nu eegno koox cagta manchester united ayaa xiiseyneysa saxiixa waryahaanka roma ninka layihahdo bawel daybala halka kooxda kubadda cagta ee atletic de madridna waryahaankeeda jow felix oo haatama chelsea amaah kula joogo ayaa waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta de madrid ayuu ku biiri karaya waa haddii kooxda kubadda cagta chelsea iska soo fasaxaan laakiin waxaa la aaminsanyay chelsea in xidigan markaa ay dabcan haysan karayaan boqol milyan ayaa la rajeynaya kooxda kubadda cagta chelsea haddii ay ibsanayaan inay yaryahankan ay kusoo qaataan waayahay saaxiibada guud ahaana barnaamijka ciyaaraha doorka hiyan in intii ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisi xigaan oo ay kulantay